Thank you. wacan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbaa meel weliba aad joogtaan si walbood inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaql wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo axada taarikh waxay ku aaseysan tahay todobayo bisha agost sannadda labakun qodobada ad ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah go-aanka ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda oo dhaqan galay qayb ahaan kadib markii la sheegay in aanu saaki shaqaynaynin abka lagu magacaabo telegram oo dowladdu hore u sheegtay in gebi ahaanba soomaaliya laga mamnuuci doono waxaad kaloo maqli doontaan in qayb ahaan go-aankaasu aanu ka dhaqangelin somalilan oo uu ka shaqaynaya abkan waxaad kaloo dhegaysan doontaan ciidamada ammaanka oo iyana markaa howlgallo ka sameeyay qeybo ka mida ah jowhar oo dad dibadbaxyo doonay inay dhigaan lagu xirxiray waxaad kaloo maqli doontaan milatariga mareykanka diyaarada ay leeyihiin oo ku burburay qeybo ka mida ah dalka australia madaxweynaha shiinahana wuxuu booqday gobol lagu eedeeyay in shiinuhu ay tacdiyi ka geystaan zimbabwe madaxweynaheeda mar kale ayaa dib loo doortay mucaaradkuna waa qaadiceen natiijada doorashada qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee mar kale kusoo dhawaada ogaal నిమ్మయో ఉదకు మా పేరు మనకు సిరికరియరు నిమ్మయో ఉదకు మా పేరు మనకు సిరికరియరు మోకిలిం బర్బార్తేను పేపయ హరాష్మా نفحتات بلاش نودن وبطلب جرمان xataa jira shamoodeen walba doolku jira maaha macdan buurtu sheetaala cilmiga in badan leere xataa jira shamoodeen walba doolku jira maaha lafadaa jira shamoodeen walba doolku jira maaha waa ayayla garan doon waxaanahay bukaan sooco keligay haddaan booyo haddii aanba hordiiqo keligay haddaan booyo haddii aanba hordiiqo waaqayayla garan doon waxaanahay bukaan sooco mayayna garan doona waxaanahay ku kaahan sooco deligay haddaanbo haddii aan baroor dhiiqo baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon baaqayayla garandoon waxaanahay bukaansoon deligay haddaanboy runtii aan baroordiiqo keligay haddaanbooy haddii aan baroordiiqo baaqayayna garan doon waxaan ahay bukaansoon baaqayayna garan doon waxaan ahay bukaansoon lagu faano batrad iyo xoob leh iyo baawir lagu faano hukasiyo nafroodiyo idleed hawr ku bogan wahay iyo baawir lagu faaro bukatiyo la quudiyo ileen hawlku bogan waaye keligay hadaanboy haddii aan baroordiiqo keligay hadaanboy haddii aan baroordiiqo baaqayayla garan doona waxanahay u kaansoon baaqayayla garan doona waxanahay u kaansoode keligay haddaan booyo haddii aan baroor diiqo keligay haddaan booyo haddii aan baroor diiqo baaqayayla garan doona Thank you. hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownee waxaa lagu waabariisay saakay in markaa mid ka mid a ah abka baraha bulshada ee telegram loo yaqaano oo ay dhowaan dowladdu sheegtay in gabi ahaanba hawada laga saari doono lana xiri doono isticmaalkiisa soomaaliyana laga mamnuuci doono kaasi oon markaan shaqaynaynin qaybo badan oo kamid a ah koonfurta soomaaliya ama guud ahaanba waxaa lasoo warinayaa in dadku ay markaa aanay isticmaali karin oo uusan shaqaynaynin abka baraha bulshada ee lagu magacaabo telegram oo isagoo markaa dalka ruushiya laga leeyahay hase haatee waxaa lasoo warinayaa markaa in qeybo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan somalilan uu ka shaqeynayo abkan oo dadka ku sugan ay si caadiya ah u isticmaalayaan guriye madax bannaan oo ku sugan magaalada hargeysa laguna magacaabo amuun cumar abokar ayaa goorsii horeysay iga warantay in markaa abka telegram uu ka shaqeynayo marka somalilan bismillahi raxmaan raxiim walaal horta kulligan waa salaameyntihiin dhammaan waan salaamayaa dadweynaha codkayga maqli doono codkayga soo gaari doono marxibtada hargeysaha wuu ka shaqeynayaa telegramko waanu de sidiisii hore way wax iska bedelay ma jiraan waa sidii hore noogu shaqeyn jir noogu shaqeynayaa de waa active waa gartay marka miyuunan saameyn somaliland iyo reer hargeysa go-aanka kasoo baxay xukuumadda soomaaliya ee lagu joojiyey abkan oo haatan gebi ahaanba aan ka shaqaynayn qeybaha koonfureed ee soomaaliya maalmihii hore go-aankuu soo baxay koley aada u werwer baa la muujinayay magaalada gudaheeda oo dadyagu aad bay u baqsanaayeen wi arrinkaa waa laga soo horjeeday oo lama ogoleyn inaa laga soo saaro warbixintaasi dadka aad bay dhagahooda u saameysay oo dhib badan bay ku keento dadku way diideen laakiin iminka wuu shaqaynayaay oo aad ba loo isticmaalayo waa sidii hore waa gartay sidoo kale waxaa jira abla la one xbed oo dowladda laftirkeeda go-aan kasoo saartay isaga bal dhankaa ma ka shaqeynaya haatan one xbed walaalo markii hore uu shaqeynaya laakiin maanta un adigu saaka wixii kasoo wareegay inuu shaqeynaayo taas taama ma caddayn karo laakiin shalay uu shaqeynayay daraadba waa one xbedka one xbedka marka sidee dadku ugu muujiyeen walaac markii ugu horreysay oo go-aanka soo baxay oo dowladda soomaaliya xataa ay sheegtay gabi ahaan soomaaliya markaa iyadoo aan la kala saarin laga joojin doono isticmaalka aaladaha telegram tictok iyo sidoo kale eh, onexbed bal siduu walaac ugu abuuray dadka reer somalilan wuxuu walaac ugu abuuray dad yagu mar walba waxay u arkayaan waxyaaba faa'iido leh waxyaabahana ay isticmaalaan waxay u arkayaan wax iyaga faa'iido u leh waxaad dhawaaq culus oo dhagahooda kusoo dhacay oy dadku aada u diideen in aada la ysula dhex marayo magaalada meel walba la maro lagaga sheekaysanayo oo aanay dadku ku faraxsanayn go ayuu ahaa waa gartay sidoo kale hadda waxaa jira walaac ku aadan in la xiri doono aaladda tigtog oo iyana ay isticmaalaan kumanaan kun oo dhalinyaro soomaaliyeed ah. marka bal ka waran ayada lafsirkeeda walaaca ay qabaan dadka reer somalilan maadaama wasiirku ku adkaystay go-aankiisa in la joojin doono isagana kolley marka loo eego gobolada kale soomaaliya sida muqdisho oo kale way nagaga saameyn yartahay dhaqaale ahaan waa gartay oo micnaha maxaa leedaha waxaa ku badan isticmaalka iyo ka faa'iidaysigiisa dhankan koonfureed dhanka koonfureed buu ku badan yahay mar walba isticmaalka iyo dhanka dhaqaale ahaan marka looga faa'iidaysanayo hargeysa aad bay dhalinyarada uga cabanaysaa tiktok iyagoo madadaala ahaan u jecel oo tictoga aalada u horeysa ee laga isticmaalo hargeysa ay tahay dhalinyarada marka loo eego laakiin miyaynan jirin dhalinyarada oo somaliland joogta oo marka dadka famaska ama caanka ah ee dhaqaale ka sameeya aalada tictoga miyaynan jirin dhankaa somaliland aad bay uga cabanayaan intaa badanka aan waraysta kolley anigu aan dhex galay aan waraystay waxay dhahdaan dhaqaalo badan kama samayno dhaqaalana nagamama soo galo waa gartay dadka reer somalilan maxay oga dhigan tahay marka in go-aankii xukuumadda soomaaliya kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo technolojiyadda gaar ahaan wasiirka ee haatan goboladii koonfureed looga joojiyay aalada telegram somalilanna go-aankaasi aana ka dhaqan gelin marka maxay oga dhigan tahay dadka reer somalilan sidaan anigu aaminsanahay aan ka warqabo waxay uga dhigan tahay inay doorta leeyihiin soomaaliya way ka madax banaan yihiin go-aan ahaan mis leedahay marka sida haatan telegram oo kale hadii tiktok la xir ma saameyn doonto somalilan oo laftirkood waa isticmaali karan mis leedahay arrintaa aad iyo aad waxaan aaminsanahay inaanay somalilan waxba soo gaadhaynin sida telegram telegramku uu shaqeynayo iyadoo xagga uu ka xidhan yahay tictokna sidaasoo kale waxaan aaminsanahay isagoo muqdisho ka xidhan in hargeysa ay somalilan ka madax banaan tahay oo ay sidaa u isticmaali doonto eh, ugu dambeyn haatan xilligan aad ila hadlayso aalada telegram ma laga isticmaalaya oo si caadiya ma u shaqeynayaa somalilan iyo hargeysa abtan o bay shaqaynaysa active tahay oo gruubadeedii iyo filmaantii laga daawanaya telegramka aniga mobilka ka shaqeynaysaa online tahay now waa xaqiijin kartaa xilligan inaad isticmaalayso ha waa xaqiijin karaa gacantaaba ku haya haddaaba isticmaali rabay wariye amuun cumar abubakar oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada hargeysa ee somalilan magaalo madaxda ah ay ahayd ka erana uga warramaysay in markaa abka baraha bulshada ee loo yaqaano telegram uu markaa ka shaqeynayo si caadiyana looga isticmaalayo deegaanada somalilan xili inta badan koonfurta soomaaliya dadka ku sugan lasoo wariyey in marka aanu u shaqeyneynin abka telegram taasi oo ka dhigan in qayb ahaan go-aankii wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya wuu ka dhaqangalay koonfurta soomaaliya oo dhanka iyo waqooyiga aanu markaa ka dhaqangelin dhinaca kalena xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka waxa uu markaa ka hadlay arrimaha ku aadan howlgallada ka al-shabaab ee dalka ka socda iyo sidoo kale arrimaha somalilan kasoo cusboonaaday dhowaan dagaaladii ka dhacay gobolka sool wuxuu kaloo sheegay in fadqaralooyinka jabhadaha iyo dhibaatooyinka somalilan ka jira ay markaa mas u uu leeyahay musabix uu ku eedeey inuu ku fashilmay hogaanka somalilan maadaama uu sheegay in wakhtigii loogu talagala doorashada uu qaban waayey dib u dhac uu ku keenay nidaamkii iyo doorashadii dalka ama deegaanada somalilan taasina ay keentay markaa dib u dhac xoog leh iyo in khilaafku bato arrintaana marka ay kala dhantaasho siduu sheegay midnimadii somalilan waa kan xildhibaan maxamed cabdi xayiir maare waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob qodobka iigu horeeya waxaa weeye inaan halkan hambalyo uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida guulaha waaweyn ee ay ka soo hooyeen la dagaalanka argagixisada oo aad ogtihiin in degaano aada u ballaadhan oo degmada ceelbuur ay ku jirto inay gacanta ku dhigeen anigoo rajaynaya in wiiggan lasoo afjaro wejigii koowaad ee dagaalka khawaariijta si loogu gudbo wejigii saddexaad wejigii labaad ee dagaalka runtii waxaan leeyahay ciidamada hambalyo geesiyaasha ah ee dalkooda ka sifaynaya khawaariijta shan iyo toban sano dhiig miiranayey shacabka soomaaliyeed sidii wax badan la sheegay maanta jiritaanka soomaaliya wuxuu ku xidhan yahay in argagixisada laga celib tiro soomaaliya marka madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida iyo shacabka maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa in ay wejiga labaad siduu noogu wada bilowdo oo shacab iyo ciidanba aanu wada galno iyo mas-uuliyiin iyo xildhibaanaba in uu kaasi noo soo afjarmo wiigan insha allahu tacaala waxaa igu maqaalo ah inkastoo la hubin doono inay ciidanka saameeyey murankaas doorashadu oo ciidanku kala shakiyey ah, ayaa igu maqaalaa laakiin wixii jira waa la ogaan doonaa eh, waxaase runtii eh, la yaab leh maanta waxaan arkay muuse biixi madaxweynaha somalilan oo hadlaya waxaan ogahay taliyihii ciidanka ee fashilkaas oo ku yimid inaanu iscasilin siyaasadda soomaaliya beryahan waxaa ku soo batay maxishood ah ku soo batay yani qof mas-uuliyadiisii ama dadka wax laga mas-uul yahay nafaha biniaadanka ayaa ugu weyn intaasoo nafood inta laysku halaagay haddana oo dhinac kama hadlay yacnii dadka halkaas ama dhaqanah ama siyaasadah ee ku jira maanta hadday xishoonayaan oo dad xishoonayo xishood ku dhiman yahay ay tahay inay iscasilaan wey ay ku fashilmeen inay dhallinyaradaa soomaaliyeed dhiigooda kala badbaadiyaan marka eh, waxaan leeyahay eh, dagaalkaas waa in si degdega ah loo joojiya eh, waa in dhibaatooyinka doorashooyinku keenayna somalilan ka jira doorashada wakhtigeedii dhaaftay madaxweynaha oo runtii lagu canaanto inaanu u baabiyey dhaqankii wadahadalka iyo wadatashiga ee somalilan ay kusoo soo oo dagaalka laascaanood keenay Eh, ayaan ugu baaqayaa eh, madaxweynuhu inuu dhaqankaas bedelo ummadda talada ku celiyo wakhtigii uu madaxweynaha ahaa wuu dhammaaday sannad ka hor buu dhammaaday waa inuu talada ummadda ku celiyaa waa in dadka ama ha joogeen hargeysa ama burca ha joogeen ama cerigaba ha joogeen ama laascanood ha joogeen dadka somalilan waa inay wada tashadaan wixii dantooda ka tashadaan amnigooda ka tashadaan maamulkii halkaas ahaa ee annaku aanu doonaynay in isagoo ishaysta lala hadlo oo midnimadii dalku si nabadgelyo ah ku soo noqoto waa in laga saaraa fawdada iyo colaadda iyo xiisadaha siyaasadeeda kacsan waa in laga saaraa madaxweynaha ayayna mas-uuliyaddiisu saaranta waa la sharfay shan sanaa la doortay wuu dhammaystay markaa wixii ka dambeeya mana aha isaga keligii waa dhaqan soomaaliya o dhan ka taagan meel walba ka taagan wallaahi dee horta wax walba oo wanaagii wadahadal buu ku dhammaadaa iyo in miiska wadahadallada la yimaado ayuu ku dhammaadaa laakiin sida aad sheegtay horena aanu sheegay colaaddaas si nasiib darro ah ayay ku dhacday waxay ka bilaabantay kacdoon shacab ama dad cabasho qaba oo ka qaba dad mas-uuliyiina oo lagu dilay si isdabajooga loogu dilay magaalada laascaanood ayay ka bilaabantay eh, laakiin sida loo maamulay iyo sida loo qabyaaladeeyey iyo sida loo xasaasiyadeeyey ayaa ayaa halkaas soo gaadhsiisay oo xalla loogu la'yahay marka anigu anigaa haddee ku baaqay waxaan ugu baaqayaa dadka colaadda ku lugta leh inay nabadda qaataan oo wada hadlaan inta kale ee deris la'ah ee walaal la'ah ee soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay doorkooda qaataan waa fidmo fidmo qabiilaysan wey labada riiso waxaa weeye marka u horeysa midnimada soomaaliya inay soo celiso waxaa mas-uulkaa ah, dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo mas-uulka ah dastuurku iyadu faraya ma jirto meel dowladdu intay ku shirtay dadka halkaa degan midnimada inay raadiyaan qabiil u xil saarata ma jirto dowladdu farsamooyinkeediiyo wadaahdo waa ogta in ergey loo magacaabay midnimada soomaaliya dowladda federaalka ka mas-uula qabiilna uguma xil saarna inuu raadiyo taas waa qodob qodobka labaad adaa sheegaya waa ku qoslay maanta saaxiibka bidhaan wuxuu yidhi midnimadaan raadinaynaa xuduuddiina waa soo xidhna xuduudda ma gooja caddaa marka midnimada soomaaliya xuduuddeedu ma gooja caddaa yaa waad ogtay dalkii halkuu jiro ilaalow iyo caddo yaa marka inaanay waxaani aanay xataa cilmi ku dhisnayn cadifad ku dhisan tahay oo aan ka xumahay saxiibka inuu saa u hadlo waad ujeeddaa markaa halkaas midnimo cidina uma dirsan midnimada annakaa u taagan yaa annakaa keeni karna anigu sidaydaba xildhibaan dowladda federaalka ee soomaaliya ah waxaan aaminsanahay midnimada soomaaliya waxaan aaminsanahay soomaalidu wixii kala gaadhay ama somalilan ha noqoto ama walaalahaygaanu laascanood iyo sool isla degannahay ha noqoto ama soomaali kale ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto wax alla wixii khilaafaya jira in wadahadal lagu dhammeeyo soomaalidu way isdishay dalkeedii iyo dowladdeedii bay burburisay waxayna wax ugu dhismi karaan heshiis iyo wadahadal ayay wax ugu dhismi karaan mar dambe wax ugu dhismi karaan marka walaalahayga uu ka tirsan yahay xildhibaan bidhaan waa aaminsanahay wax alla wixii ay aaminsanayeen xornimadooda in la siiyaan aaminsanahay dowladda soomaaliyana anuu ka wada tirsannahay labadeeduba ka tirsannahay in ay xuquuqdooda ka helaan cidina aanay khasbin baan aaminsanahay midnimaduna timaado ayaan aaminsanahay ah, marka aniga aragtideedu saas waaye mana ihi anigu siyaasadda siyaasiyiinta maaragtay qabyaaladu madax marta ee waxay ku hadlayaan aan garanaynin ma ihi anigu dadka halkaa ku dagaalamaya xildhibaankoodii baan labada dhinacba ahay kii xagga ku dhintay iyo kii xagga ku dhintaaba anuu iga dhintay dagaalka la joojiyaan leha ha la wada hadlaan leha midnimada soomaaliya dowladda federaalkabaa u xil saaran qabiilna uma xil saarno qofna uma xil saarna dowladdaa keenaysa hawlna way ka haysaa wiilasha la laysku dhammaynin oo qabiil iyo waxaan micna lahayn yaan lagu dhammaynin marka anigu taasaan aaminsana weli barnaamijka waala degeysanaysaan ka eynana waad nagala socotaan dhegeystayaal markana haddii aynu eegno waxaynu toos u tagi doonaa maxkamadda gobolka banaadir oo ay si toosa ah kaga socoto dhageysiga garmaqalka kiis dacwadeed musuq maasuq xatooyo xoolo dadweyne oo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda soomaaliya oo loo soo xiray ama lagu eedeeyay inay markaa lacago malaayiin doolara luunsadeen oo hantidii ummadda ahayd ayna ku tagrifaleen awoodii loo egmaday iyo mas-uuliyaddii dowladnimada waa tan iyadoo oo markaa si toos ah ay u socoto su-aal weydiinta iyo isweydaarsiga xubnaha qareenada u doodaya xubnaha markaa la eedeeyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo xubno kale oo iyagu markaa ka mida baarayaasha kiiska in dowladda loowaxa inay ka maqan tahay lacag dhan labaiyo milyan sagaal halka loo xareeyey shan milyan lix boqol haddana waxaa la leeyahay iyaduna waxaa maqan lacag dhan labaatan milyan qaabkaasi ayay isugu xihan yihiin labadaasi hay-adood waxaana la yidhi waxaa ku maqan lacag oo kale eh. dakhliga guud waxa uu dhan yahay soddon iyo saddex kun saddex saddex milyan saddex boqol iyo toddobaatan laba boqol iyo lixdan oo u s dollar ah waxaa la sheegay markii la joogay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in dowladda loo waa inay ka maqan tahay lacag dhan laba iyo toban milyan sagaal boqol iyo konton halka loo xareeyey shan iyo toban milyan lix boqol boqol iyo iyo labo lixdan haddana waxaa la leeyahay iyaduna waxaa maqan lacag dhan labaatan milyan qaabkaasi ay isugu xiran yihiin labadaas hay-adood waxaana la yidhi waxaa ku maqan lacag kale dakhliga guud waxa uu dhan yahay milyan oo u s dolar ah waxaa la sheegay markii la joogay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in dowladda inay ka maqan tahay lacag dhan milyan halka loo xareeyey milyan haddana waxaa la leeyahay iyaduna waxaa maqan lacag dhan milyan waa hagaag dhegeystayaal waxay ahaayeen qeyb ka mid a ah markaa dhegeystiga garmaqalka loo haysto ama eedo musuq maasuq oo mas uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya markaa lagu eedeeyay in lacaga malaayiin doolar ay luunsadeen kuwaasi oo ka shaqeynaya xafiisyo kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya dib ayaynu ugu soo noqon doonaa dhageysiga garmaqalka dacwadda maxkamadda gobolka banaadir ka socota ee markan haddii aynu eegno waxaa laleeyahay waxaa socda dadaalo lagu samata bixinayo diyaarad milatari oo ay leeyihiin milatariga mareykanka taasi oo ku burburtay xeebaha waqooyi ee dalka australia iyadoo diyaaraddu ay saarnaayeen labaatan ka mid ah ciidamada markaasi milatariga mareykanka ee kuwa badda ah sida uu markaa sheegay ra-iisul wasaaraha dalka australia antony alpenis waxaa lagu tilmaamay inay tahay arrin musiibo ah waxaa lasoo badbaadiyey xubno ka mid ah xubnihii saarnaa marka la eego diyaaradan burburtay oo dadaalo samato bixina loo sameeyay sida ay sheegtay hay-adda loogu magacaabo australian broadcasting corporation apc oo iyadu markaa sheegaysay in diyaaradda nuuca loo yaqaano ausbray f labalabo ay markaa ku dhacday jasiiradda melville loo yaqaano oo iyadu markaa u jirta lixdan kilomitr halka loo yaqaano darwin waxaa lasoo warinayaa in hal ruux uu markaa qaba dhaawac aada u daran oo halis ah, halka laba kalena dhaawacyadooda la sheegay inay yihiin kuwo markaa eh, iska fudud wax dhimashaha lama soo warin balse khasaaruhu waxa uu ku kooban yahay in saddex ruux keliya ay dhaawacmeen oo mid ka mid mida ah la sheegay inuu markaa qabo dhaawac halisa ah. wasaaradda gaashaandhigga ee australia ayaa waxay sheegtay in diyaaraddu ay dhacday intii ay sameynayeen dhismarkaasi tababar ku aadan in marka la diyaariyo ciidamada badda ee dalka mareykanka iyo xubno kale oo kamid ah ciidamada australia oo dhankooda la diyaarinayay waxaa kaloo qeyb ka ahaa oo markaa dhoolatuska ama wada sameynaya tababarkan mareykanka iyo indonesiya iyo philibiin saraakiil matalayay oo iyaguna markaa qeyb ka ahaa marka la eego dhoolatuska iyo tababarka la sameynayay ee ku aadan in markaasi la diyaariyo ciidamo taya leh oo ka shaqeyn kara arrimaha xeebaha iyo badda oo markaa mareykanku uu tababar siinayo australiana ay qeyb ka ahayd xubnihii markaa askartooda ama saraakiishooda ay ka qeybgalayeen weli barnaamijka walaad degeysanaysaan kenn waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij wala degeysanaysaan keenin waad nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaan dib ugu noqonaynaa maxkamadda gobolka banaadir oo ay ka socoto markaa maxkamadeynta iyo dhageysiga kiis dacwadeed musuq maasuq oo loo haysta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya cumar uu raad ku leeyahay oo maxkamadda inta la keeni cumar la weydiiye uu qirtayna ma jirto cumar in dokumentiyadaasi cumar la horkeen hal dokumenti hal dokumenti ah ugu yar cumar lagu eedaynaayo oo been abuur oo maxkamadda la horkeenay ma jirto sidaas darteed maxkamadda aan la horkeenin halkaasi dokumenti ah lidna ku ah cumar hal dokumenti oo lid ku ah cumar inaan la keenin oo been waa hagaaga dhegeystayaal intaa haddii aynu kaga laabno dhegeysiga garmaqalka dacwadeedka loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo markaa iyagu lagu soo eedeeyey in lacaga malaayiin doolar ay loonsadeen waxaynu markaa eegeynaa dhanka iyo shiinaha e madaxweynaha dalka shiinaha shi jiming ayaa waxa uu markaa booqday qeybo ka mid a ah gobol ku yaala waddankaasi shiinaha oo horey qaramada midoobay ay ugu eedeysay in shiinuhu uu ka geysto dambiye dagaal oo ka dhana ama dembiye ka dhana baniaadantinimada shi jibeen oo ayaa waxa uu markaa booqday gobolka oo ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay waxa uu ugu baaqay mas-uuliyiinta gobolka joogta inay markaa ka shaqeeyaan in dadka laisku soo dhaweeyo sidoo kalena tacdiyada laga daayo dadka la dhibaateynayo dowladda shiinuhu waxay iyadu markaa sheegtay in ay la dagaalamayso gobolka xubno kamida oo jooga ay ku sheegto inay yihiin ururo argagixiso iyo kuwo xagjiriina waxa uu dhacaa gobolkan waqooyi galbeed dalka shiinaha waxaa la xiray tiro badan oo kamid a ah dadka ugheriska loo yaqaano oo dad muslimiin ah muslimiinta laga tirada badan yahayna ah hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka waxay horey ugu eedeeyeen shiinuhu inuu markaa dilay kumanaan ruux oo dadkan muslimiinta laga tirada badan yahay ee ugaadhiska loo yaqaano iyo sidoo kale xubno kale oo badan oo dadka muslimiinta ah ka mida ah, iyadoo kumanaan kalena ay ku xiran yihiin xabsiyada dalka shiinaha oo lagu ciqaabo sida la wariyey warbixin ay soo saartay bishii sebtembar ee sanadkii hore qaramada midoobay waxay ku sheegtay in gobolka shinjang loo yaqaano ee dhaca waqooyi galbeed dalka shiinaha ay ka dhacaan dhibaatooyin ku aadan bini-aadantinimada iyo xuquuqul insaanka oo markaa lagu xasuuqo dad rayid ah waxay xukuumadda beijing ay ku eedeysay xilliga qaramada midoobay inay joojiso tacadiyada ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool qeybo ka mid ah waqooyi galbeed wadankaasi shiinaha waxay qaramada midoobe sheegtay in lala xisaabtami doono xubnaha ku lug yeesha dhibaateynta iyo tacadiyada ka dhanka ah dadka rayidka ah iyadoo oo markaasi ay sheegtay in baaritaano lagu sameyn doono arinta mareykanka ayaa iyagu waxa ay horay markaa ay sheegeen iyaga ingiriiska canada faransiiska in markaa shiinuhu waxa uu ka wado gobolka waqooyiga dhaca ama waqooyi galbeed halka shiinaha shinjang loo yaqaano inay ugu yeereen wax loo yaqaano genoside ama xasuuq loo geysto dadka rayidka ah iyo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool halkaasi xukuumadda beijing iyadu waa ay beenisay markaasi inay ku lug leedahay dembiyo ka dhana bini-aadantinimada iyo xasuuq loo geystay dadka rayidka ah telefishinka dowladda ee c c t v loo yaqaano waxa uu sheegay in madaxweyne shin jibing uu markaa isagu gaaray magaala madaxda gobolka shinjan ee loo yaqaano oromki oo uu markaa ka dhageystay mas-uuliyiinta dowladda warbixino ku aadan waxyaabaha ka socda gobolka waxa uu faray sida la sheegay madaxweynuhu inay ka shaqeeyaan in isku soo dhaweeyo bulshada muhiimad gaarana la siiyo markaa in laga shaqeeyo beedqabka iyo sidoo kale nidaaminta iyo dib u habeynta marka la eego nidaamyada ka jira wadankaasi shiinaha iyo dadka halka ku nool waxaa jirtay dhowr jeer in lagu eedeeyay shiinuhu in marka gobolkaasi ay dhibaato ka geystaan oo ay dhibaato ku hayaan dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee minoritiska waxaana arintaa dhowr jeer warbixino kusoo saaray qaramada midoobay hay-adaheeda oo warbixino ay soo saareen ku sheegay in kumanaan kun ruux lagu xasuuqay gobolka sidoo kale kumanaan kale lagu cadaabo oo xabsiyada dhibaatooyin loogu geysto markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinka maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba deeqa maxamuud maxamed isla hadalheynta haddii aan ku bilowno cabdirashiidow saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aada loogu hadalhayay n al-shabaab weerarkii ay ku qaadeen saldhig ciidamada ay ku lahaayeen deegaanka coos weyne oo labaatan kilomitir u jira magaalada ceeldheere ee gobolka galguduud weerarka waxa uu ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo xubnaha kale ee weerarka soo qaaday al-shabaab al-shabaab waxay sheegeen in weerarkan ay guulo badan ka gaareen dhinaca kale dowladda soomaaliyana waxa ay dhankeeda sheegatay in ay dagaalka guul ka gaartay waxa ayna shaacisay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerarkii uga yimid al-shabaab deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaano ay toddobaadyadii hore la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee haatan howlgallada ka wada gobolka galguduud coosweyne ayaa ah deegaan muhiim ah oo dagaalyahanada al-shabaab u ahayd goob ay ka difaacaan degmada ceelbuur oo ay sidoo kale dhowaan la wareegeen ciidamada dowladda waayahay deeqa waa mahadsan tahay hadalleynta kale jirta oo saacadii ugu dambeeyay aadka loo hadalhay waxaa ka mid ah in gebi ahaanba la xiray aaladda telegaraamka waxaanu ognahay in dowladda soomaaliya ay shaaca ka qaaday in la xiri doono aaladaha eh, tigtoga telegaraamka iyo aaladda khamaarka hawaana kisbeedka oo toddobaadka hore ay shaaciyeen laakiin hadda waxaa leeyahay gebi ahaanba soomaaliya kama shaqeynayo aaladda telegaraamka oo inta badan waxyaaba badan eh, lagu soo gudbiyo telegramku waxa uu leeyahay qayb wanaagsan oo dadka inta badan buwaag ka akhristaan halka dadka kaleetana xumaanta ay ku faafiyaan eh, iyadoona laakiin laleeyahay aalada telegramka aalada ugu xun inkastoo wanigsbeydka iyo weliba tictokga weli aan la xirin lakiin hadda waxaa laleeyahay wabraha bulshada waxaa qabsaday in aaladda layihah telegramka la xiray waynu arki doona haddii la xiri doono eh, tictoga iyo weliba wanexbedka laakiin hadda waxaa leeyahay si kumeel gaar ah ama si caadi ah waxaa loo xiray aaladda lagu magacaabo telegramka oo muddooyinka ugu dambeeya social mediaha ayaa arrintaa qabsatay waa hagaag hadaleynta ayaan intaa kusoo gabagabeynayna markan dhanka iyo weliba qormooyinka qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sida tan farxaddu maahan inaad hesho waxa aad rabto wakhti kasta ee waa inaad jeclaataa waxa aad haysatid kuna mahadnaqdid dadka caqliga badan waxa ay leeyihiin asxaab badan cadowgooduna wuu yaryahay waayo saaxiib sanad baad ku heshaa cadowgana hal maalin wanaaggana waxaa leh qofka alla siiyey dabeecad wanaagsan wakhtigu qofna ma bedelo laakiin wakhtigu waxa uu muujiyaa xaqiiqda qofka mar kasta oo ay gabadhu bulshada ku dhex yeelato sharaf iyo soo dhoweyn waxa ay muujinaysaa wanaagga iyo karaamada ninkeeda gabadha waxa ugu weyn ee kor u qaadan ah waa dhowrsoonaanteeda haddii aad jeceshahay inay dadku ku cafiyaan adiga cafiska bilow oo saamax arrinta ugu wanaagsan ee ku difaaci karta marka aad maqan tahay waa akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaagsan mar walbana caqliga wanaagsan waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada ma jiro qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad sirahaaga iyo meelaha aad ku liidato aadan u sheegin dadka oo dhan ha kula dhaqmin dabeecad keliya waayo cudurradu ma kaxayso dawo keliya haddii aad la fadhiisato jaahiliinta aamus haddii aad la fadhiisato culimmadana aamus maxaa yeelay kan jaahilka ah dulqaad ayaa kaaga kordhaya halka kan culimmada ahna aqoon ay kaaga kordhayso qormadan ayaa qoraagu qoro waxa uu kusoo gebagabeeyey biyo kasta oo macaan oo samada ka soo dhaca waxba kama bedelaan biyaha dhannaan ee badda kalsooni nafta sii adiga ayaa isbedeli kara laakiin cidna kuma bedeli karto waxaan ka soo xiganay qormadaan qof baraha bulshada ku soo gala injineer maxamed tusbaxle waayahay deeqa waa mahadsantahay qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan haasdhibin waxaa jira waxyaabo badan oo dib kuu dhigaya balse marnaba ah oo mar weliba haasku dhibin waxyaabahaad samaynayso keliya waxaa loo baahan waxa adiga qalbigaaga kasoo go-a inaad samayso mar waliba waxaa leeyahay aamin naftaada oo mar waliba waxaa wanaagsan inaad tallaabo qaado sidoo kaleeto waxaa leeyahay dadka kale caawi in dadka kale aad caawiso waa mid ka mid ah waadooyinka ugu wanaagsan ee lagu helo farxadda markii aad dad kale caawinaysid waxaad dareemaysaa qanacsanaan nafsi ah iyo weliba inaad tahay qof wanaagsan sidoo kale mar waliba mahadnoq mahadcelinta waa awoodda dhanka dareenka taasi oo aad diirada ku saaraysid waxyaabaha u wanaagsan noloshaada maalin walba qaado waqhti aad ku ogaanaysid waxyaabaha ay tahay inaad ka mahadceliso qoraaga qormadan ayaa kusoo gabagabeeyay wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin in wakhtiga aad ku samayso waxaana wanaagsan mar walba riyooyinkaaga rumeey si aad hadafkaaga u noqdo mid guuleysta ayuu qoraagan kusoo gabagabeeyey iyadoona qormadan aynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana qormadaasi ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada deeqay cabdirashiida idinla socodsiinaya nabadgelyo xiliga warbaahinta bulshad maqleyseen oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinada kale ee barnamijka haddii aynu madaxweynaha dalka zimbabwe emerson mangagwa ayaa mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha waddankaasi zimbabwe iyadoo oo markaa natiijada doorashaduna ay qaadaceen xubnaha xisbiyada mucaaridka iyo sidoo kale korjeegteynta doorashada oo eedeeyey kuna eedeeyay markaa xukuumadda talada haysa inay sameeyeen musuq maasuq iyo wax isdabamarin master mangagwa oo isagu markaa xukunka kala wareegay madaxweynihii in muddo ah dalka xukumayay robert mugabe sanadii afgembi militarin kula wareegay ayaa la rajeynayay markaa inuu ku guuleysan karo markaa doorashada ka dhacday wadankaasi zimbabwe iyadoo ay socdeen dhibaatooyinka ku aadan fadqarlooyinka dhanka dhaqaale xumada iyo sidoo kale dhibaatooyinka shaqalaanta ee ka jirta wadankan zimbabwe ee dhaca qaaradda afrika iyadoo falanqeyaashuna ay sheegayeen markaa in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay in doorashadu ka dhacday markaasi arrinimo ku aadan musuq maasuq iyo ku shubasho xisbiga lagu magacaabo zanu b f bat oo uu hogaaminayo emerson mangagua madaxweynaha dalka zimbabwe ayaa xaqiijiyey in iyagu marka ay heleen awoodda mar kale xafiiska ay kusii joogi doonaan kuna xukumi doonaan wadankaasi zimbabwe master mangagua waxaa la sheegay inuu helay konton waa laba konton dhibic lix boqolkiiba codadkii gudaha la dhiibtay halka afar iyo afartan boqolkiiba uu helay nelson jamisa oo isagu markaa ahaa ninka ugu adag ee uu loolanka ka wajahayay ama la tartamayay hogaaminayana markaa xisbiga mucaaradka ee wadankaasi zimbabwe ee lagu magacaabo markaasi xisbiga talada wadankaasi haya kan kasoo horjeeda ee mucaaradka ee kan loolanka ugu adag la garana ah waxaana markaa sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada ee loo yaqaano zimbabwe electoral commission z e c natiijada doorashada ay sheegeen labaiyo konton dhibe lix boqolkiiba waana codadka ugu badan oo konton wax ka badan halderia inuu markaa helay master emerson mangagua madaxweyne dalka zimbabwe halka afariyo afar waa afariyo afartan uu helay nelson kamisa oo isagu ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadankaasi zimbabwe madaxa cadaaladda ee wadanka zimbabwe chikumba ayaa u sheegtay warbaahinta iyadoo ah guddoomiyaha marka guddiga doorashooyinka ee wadankaasi zimbabwe in master mangagua emerson uu ku guuleystay natiijada doorashada sidaana uu ku yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi zimbabwe waxaa doorashada hareeyay markaasi eedo badan oo ay soo jeedinayeen xubnaha mucaaridka korjoogteynta iyo xubno kale oo iyagu saameyn ku leh wadankaasi zimbabwe waxaa lagu eedeeyey in markaa kushubasho iyo waxisdabamarin ay sameeyeen xubnaha wadankaasi zimbabwe ee talada wadankaasi haya waxay ballan qaadeen iyana markaasi xubnaha xisbiyada mucaaridku in marnaba aanay aqbali doonin natiijada doorashada ay ku sheegeen mid waxba kama jiraan waxay shaaca ka qaadeen xisbiga loo yaqaano jamiza citizen coalition of change c c loo soo gaabiyo in marnaba aanay aqbali doonin natiijada doorashada waxaa meesha ka dhacana aysan doorasho ay ku tilmaameen markaa musuq maasuq iyo wax isdabamarin in lagu sameeyey iyo ku shubasho iyana markaa go-aankooda ku aadan doorashada ay markaasi sameyn doonaan muddooyinka soo socda marnaba ma aqbali doono natiijada mana aqbali karno ayuu mid ka mid ah saraakiisha xisbiga u sheegay wakaaladda wararka e f b isagoo sheegay in maalmaha soo aadan ay go-aankooda ku aadan natiijada doorashada iyo waxa kasoo baxay ay markaasi la wadaagi doonaan warbaahinta dalalka afrika inta badan waxaa ragaadiya sida la sheego musuq maasuq waxaysdabamarin iyo in markaa xafiiska madaxweynaha markaa jooga uu doorashada kushubasho iyo musuq sameeya uu ka sameeyo taasi oo inta badan soo dedejisa dhibaatooyinku aadan in lagu shubto markaasi natiijada doorashada sidoo kalena keenta in xubnaha militariga ama ah, saraakiisha ciidamadu ay soo hunguriyeen talada wadanka waana ay arinta keentay in dalal badan oo ay kamid yihiin burkina faso mali neger iyo wadamo kale ay ka dhacaan afgembiye military taasi oo wiiqday nidaamkii dimuqraadiyadda qaaradda afrika waxyaabaha ugu badan ee dalalka afrikaanku ay caanka ku noqdeenna waa in markaa ay aada u xukun jecel yihiin iskuna dhejiyaan xukunka mid walbana uu jecel yahay in inta uu nool yahay uu xukumo dalalka taasi oo inta badan aanay suuro gelin dadkuna ay ku kacaan lana ugu dambeynna la rido markaasi madaxweynaha xafiiska jooga xisbiyada mucaaradku ay awoodooda isugu geeyaan ama saraakiisha militarigu in afgambi dalka looga tuuro hogaamiyaha markaa xukunka isku dhejinaya dhinaca kalena wadanka mareykanka florida gobolka lagu magacaabo waxaa ka dhacay toogasho nin soo xirtay waxa wejiga lagu qarsado ee facemaska loo yaqaano ayaa waxa uu toogtay saddex ruux oo dadka madowga ah ee ku nool dalka mareykanka kuwaasi oo ku sugnaa goob ganacsi oo ku taala florida oo dhacda koonfurta dalka mareykanka waxaa la sheegay in dilkaasi uu ahaa mid ku aadan naceybka loo qabo dadka madowga ah ama wax loo yaqaano hayd antirashism oo markaa naceybka dadka inta badan iyagu dadka madowga ah nacab waxaa laga soo xigtay sarkaal lagu magacaabo jackson ville oo isagu markaasi ka mid ah saraakiisha booliska dalka mareykanka in ninkan oo aan la garan balse soo xirtay facemas waxaa loo yaqaano uu toogasho ku sameeyey ilaa saddex ruux uu ku dilay goob ganacsi oo ay ka dukaameysanayeen oo ku taala koonfurta dalka mareykanka gaar ahaan gobolka florida waxa uu toogtay saddex ruux oo macaamiil u ahayd dukaanka ay wax ka iibsanayeen waxaa lagu sheegay in markaa laba kamid a ah ay rag ahayeen halna haweenay ay ahayd oo sidaana ninka uu markaa ku toogtay toogashadu waxay u muuqataa mid ku saleysan naceybka dadka madowga ah ayuu u sheegay in ninka lagu magacaabo jackson sharif oo isagu la hadlay warbaahinta waana sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dalka mareykanka ee gobolka florida waxay dowladdu sheegtay in baaritaan la sameynayo maadaama mareykanku inta badan iyagu ay caan ku noqdeen muddooyinkii lasoo dhaafay dilalka ka dhanka ah dadka madowga ah ee mareykanka ku nool oo iyagu markaa loo dilaya sababo ku aadan madowgooda iyo kalar ahaan iyo midabta koor arintaasi oo mareykanka uu caan ku noqday muddooyinkii lasoo dhaafay gobollo badan oo mareykanka kamid ah florida texas iyo qeybo kamid oo ah dalka mareykankana ay ka dhaceen dhowr mar toogashooyin sidaanoo kale loogu geystay dadka iyagu madowga ah waxaa la aaminsan yahay markaa in xubnaha toogashada sameeyey ay yihiin dadka mareykanka oo iyagu aan rabin marnaba aan jecelayn dadka madowga ah dhowr jeer ayay xukuumaddu amarro kasoo saartay dadka markaa dilalka ka geysanaya dalka mareykanka ee dilaya dadka madowga ah florida govarnarkeeda ron desantis waxa uu ku sheegay toogashadan inay tahay mid markaa musiibo ah dadkana lagala xisaabtami doono mas-uuliyadda cidda iskale oo dhibaatada geysatay waxa ay markaa u muuqdaan kuwa iyagu u bartilmaameedsanaya midab ahaan waa arin qalada arinta waxaynu ka shaqeyn doonaa inaynu wax ka qabanno ayuu yiri ron de oo isagu raadinaya inuu ka mid noqdo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ugu tartamaya doorashada dalka mareykanka gaar ahaan gobolka florida inuu kasoo garana doonaya oo loolan ugu jira markaa inuu doorashada uu kusoo baxo mareykanka waxaa joogto ka noqday dilalka loo geysto dadka markaa madowga ah iyadoo oo inta badanna gobolada wadanka mareykanka ay arrimaha ka dhacaan boqolaal ruux oo dadka madooga ah ayaa lagu dilay qaybo badan oo kamid ah dalka mareykanka tanii sanadkii lasoo dhaafay toban ruux oo madow ah ayaa lagu dilay markaa subermarket ku yaala eh, gobolka new york state bishii may sanadii dilalka noocaanana waa kuwo markaa wadanka mareykanka joogto ka noqday xukuumaduna ay u muuqato inay markaa wax ka qaban weyso iyadoo inta badan ballan qaada in ciqaab adag la marsiin doono xubnaha toogashada sameeya balse taa badelkeedu weli halkooda ayay kasii socdaan toogashada lagu sameeyay dadka madowga ah ee mareykanka ku nool dambe ee barnaamijka waad ugu dambeyntiina dalka romaniya haddaan eegno ugu yaraan hal ruux ayaa geeriyooday toddobaiyo konton ruux oo kalena dhaawac ayaa soo gaaray oo sagaal kamid ah ay yihiin kooxa debdemiyaasha kadib markii laba qarax ay ka dhaceen markaasi baro ama keed shidaal oo ku yaala qeybo ka mid ah magaalada bajaaristi oo ah caasimadda wadanka romaniya waxaa markaa uu qaraxu ka dhacay goob markaa gaas uu ku diyaarsanaa ama xarun gaasa oo u dhow markaasi magaalo madaxda wadanka romania ee loogu magacaabo bujaaristi kooxaha dibdamisku ee dhaawacmay waxay inta badan ku dhaawacmeen sida la sheegay qarax labaad jugtiisa ama qarax labaad ee ka dhashay gaaska ee dhacay iyagoo marka hore dadaal ugu jiray in dabka gaaska ka kacay ay markaa damiyaan balse waxaa saameyn ku yeeshay qaraxa labaad oo iyagu markaa saameeyey waxaana weli socdaa dadaalo lagu samatabixinaya dadka waxaa la sheegay dadka dhaawacmo toban ruux oo kamid ah in la geeyey ama ay qabaan dhaawacyo aada halis waa ah, iyagoo inta badanba la geeyey goobaha caafimaadka toban ka mid ah ayaa lasoo wariyay in dhaawacoodu yahay mid aada u halis markaana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalaban koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waar kalamaanay imrigeeda duunyada waxaa jira col iyo nabadi caydhiyo nin xoolaale cawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn warwaaqlow waa adduunyoy eleen aayaa malahe ya jari warmadayow weli tarxiilkii bay kaaga dhegan tahay iminkaba laasaanudoo tegi kartaa warwaaqlow adduunyoy adduunyoy adduunyoy halkabe waxaa layidhi la joogaba adduun waa dhib iyo hawleh harboqoolka habeendheelmadkiiyo hiira bahallaynta haloosigii rag hore soo maraad ku hardafaysaaye waa geed hiddaa oo nin weli jeer harsanayaae ha ka dudin danaha nolosha waa lagu harraadaaye waraxmadoo waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtigaa qof saacida ninna waayahaa xira labadaasi waxaan ahayn horaa loo oga waayayo waa nin iyo waa war cabdulla muuse bixi maanta waxay ka joogtaa waxbahay dabiibina wadkaan isaragne waaqlowdanina waxay ka maraysaa wabadiga darajow aryaadhaha jimciyihinnimba dhan u badiyaa ka dhacday madaxweyne xasan sheekh lama kunamayoafartiiou taga ceelbuuroo shabaab laga xoreeyey laakiin lama kunamayo todobadiyay mu kale shabaab qabsadeen war cabdulowdiiba sabtii xasan xilka laga qabsaday warkaan hayga dhex gelina haddaanuu mu kala tegi rabaahohe ceelbuur waa xor waxauna shacabka ceelbuur dhihi doonaa ninba waayihiisa ileen meel ku waabo waa la kala fogaade ma laydin warramay weliwal cabdulla mala shacabkuna wuxuu oran doonaa maye maye maye noo wad sheekada war xasan shiikh labadii jeer oo xilka soo maray labadiiba hadduu ceelbuur shabaab ka xoreeyey waa madaxweynaha qurahe shabaab ay kala dhinteen macaamilkooda aqoon warbow axmed leelow gooja caddi waa la xoreeyey hadda madaxweynuhu soo booqan doonaa war ciyaar waa gelin dambe waxay naga maraysaa yuucuni waraabuhu yuuryuur ka ilaali weeraha waa war shacabka ceelbuur oo sagaal sana qasab ku dhegaysanayay bunayati bunayati waxaa hala u shidnayd ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay cayntiisa leedaay war ismaaciil cabdimaalig oo ceelbuur markuu galay heysay wuxuu yidhi ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ma cirkay tegaayaan aryaadhaha ceelbuur wax kama taqaaniine afar walxaatay caan ku tahay oon mid lala lahayn horta koow burjikada soomaaliya oo dhan laga isticmaalo dibadana loo dhoofiyo iyadaa iskale cid la wadaagtana ma jirto falka hoos qabow iyo gogol macaanna iyaday u badan tahay qaraya diirna warkeeriiska dhaaf mugawaayahan khayraadkaas ceelbuur iska leedahay shacabku waa waayeen kashe ay ku soo saartaane beriga waxay joogaan hantiyey macaan waa midan hooy laga odhaney helayoy war cabdulow bowlasanood war kama hayside iyagoo kudhaga isaga hadlaya wasiirka warfaafinta somalilan koore eh. waxay yidhaahdeen goojacadde xabloogaha eh. dhinaad tahay eh. sawma dhaxal awowe ina tahay sawma isagu inu ku leeyahay sawma bashiir dheero war ma hayside maanta mujaahid madaxweyne muuse biixi xildhiid nashiidda maa loo daaray wuu mashcasilahayaa maantoo kalana madaha na furan yeeray ikacay dhiiggaa ikacay ikacay boqolow itagay miyuu yidhi waar warkaa naga dhexgeline muuse wuxuu yidhi waan dagaalamaynaa dagaalamaynaayee waan dagaalamaynaa dumarkiyo carruurtaba ina soo dareersha warwaaqlow carruurta in lala dagaalgeliy dembe aalami ew warwaaqlow musharaaciroo duruuftu muuse la midaysay wuxuu yidhi wadaa jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweheshanno walaalayaal aan wada jirno walaalayaal maryaadhaha muuse iyo cirre waxa isu geeya aniga waxay ila tahay aan heshiinno aan isaananno eh. ila hadal adigaan kuhan weyne eh. ila hadal waan kuu heelanahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa la yidhi eh. guushu waa dad badan tahay guuldaraduna waa gablan dagaalka laascaanood rag qurbaha joogaa sheeganaya oo ku faanaya gooja inay ka saareen somalilan oo waddamada ay joogaan dagaal oogama laga ogolyahay war qaar aabale amarka bixinnay ceelbuur markii la qabsadayna toban beelooda ah waxay tidhi maxau isleedaynaa guusha keentay brofesor yaxya camirow arrintaas la yaabayna qoray ciidanka qaranku waa mahadsan yahay laakiin weliya furinta jooga ayaa taleefanka kula xidhiiray tobankii beelooda mid kasta sheeganaysay inay guusha ceelbuur keentay kadibna beeshii koowaad taleefankeedu wuxuu yidhi goobta adeega ma joogno beeshii labaad fadlan adeeganuma fasaxnid beeshii saddexaad fadlan soo wac mar kale beesha afaraad noo network beeshii shanaad fadlan lacag ku shubo beeshii lixaad waad waadansan yahay beeshii toddobaad dhuuddhuuddhuud beeshii sideedaad halow dagaalkii mayaa bilowday beeshii sagaalaad halow weli diyaargarow ayaa ku jirnaa beeshii tobanaad halow diyaar laakiin intaas markay marayso weriyihii wuxuu yidhi beelaha iyo shacabku waa ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaateen qabashada ceelbuur waxaana ugu rajeeyey beelaha inay qaataan doorka laga sugaayo ciidan iyo shacab cid kasta oo shabaab inay la dirirto waa kuwa waajibe how ceelkaastaa oy caabi jireen cusbaa lagu qaasayaa cid ceelkaastaa oy caabi jireen cusbaa lawgu qaasayaa cid wareedhahakalamaanay ceelbuur iyo goojacadaha nugula meeraysanine tigtokii uu yidhi wasiirka isgaarsiintu waa la xirayaa waa shaqaynayaayoo amarkii waa fuli waaye yaa dalka xukuma warbawa tigtok maxaa ku haysataa nin wan xsbid waa la xiray war wan xsbid iyo telegram dareenhandooda waayena xubnaha dalkan waxaa ka taliyaa waa tiro badan yihiin ma waadan maqli jirin majaaha abeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin warkalmaanay war ma haysaaniine shirkii golaha wadatashiga qaranku wuxuu ka farmadhow samareeb laakiin madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni kama qayb gelin now war wadatashigiinna annaga maxaa naga galma ixtiraaf baana siinaysaan wadatasho baad ka jirnaysaa itiraafka helaase waar madowey waa lagoosashada iga mudan war shirka golaha wadatashiga madaxweynaha hiiraan stayd ma lagu casuumay usuuna ameylka wanshibi madaxweynaha khaatuma hawl baa u taalla war caalamka war kama haysiine calooshuushaqaystii ruushka ee ciidanka wagner waxaa la yidhi asasiina lagu dilay gintaalaan diyaaradda lagula dhuftay cajaladihii iyo rikooradii informeeshinka laga heli lahaana ruushka qaatay war hadda ka hor mar la waraysa wuxuu yidhi qofii khiyaana ma cafiyo warwar ma haysiina dalka naajer ciidankii afgamiga ku qabsaday waxay dhaheen safiirka faransiiska ha naga baxo laakiin faransiiska iyo balaayadhigo waxay dhaheen dowladba uma aqoonsanin sharcina maahan safiirkeenuna bixi maayo oo maxoo gumaysiya dalka ku haystaan haddayse dowlado oqoonsanaysay safaaradu yihiin war ha wereerina gooja cadda wax safiir ah ma joogo war gooja caddiya ceelbuur dadka degani waa isleeyihiin war walla weynay adduunyada war baa jirayoo weerar joogtaae weheshada ilaahay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inaga intaa barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdixii siciid beerada barnaamijkii la socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doonno nabadgelyo ودينا السوداء إذا ابتسام كبيرتك ii nafayday dadka dadka taalka deertay goobihii la fayday dadka kaalka beertay saylalku daawaado baldeeruga masuuqay kumahayduna qolin ciidankaaga daabadhacay ilaa fii karinshaha wanka dambeeyaayo goor waxaan idhaahdaa qaad rabbiyaayo warwaxaana ililama mahbuuri gabaadi walkaad rabbiyaayo warwaxaan idhaahdaa walkaad rabbiyaayo warwaxaan idhaahdaa ililama amaaha dahday dalagii ku dilay oo sidaalahay dabayla dalagii ku dilay oo sidaalahay dabayla dadka kala dhaantaala kiigay amalkey malagiisu dilay sidaanahay dabayla malagiisu dilay sidaanahay dabayla dadku kala dhantaana intiisa amalkeedaahaysaartaanu keligaa butiisa ilaadaahaysaartaanu إلا بكنسان وحتى ما حماها يا ليتني لا تارتني إلا بكنسان لا تارتني إلا بكنسان وحتى ما حماها يا ليتني Thank you. انا عدى ولالي دمق الشباكر كيجي سدو عاشقي فيني هلا الداخلي لا أدقن بأدادنا فادا ولاي أدقن بأدادنا أدالاي damqadsabaasirkaygiyo biduuca shaciidii alla daacinaye dahwe gabaadi malagii ku dilay oo sidaanahay dabayla malagii ku dilay oo sidaanahay dabayla dadka kala dantaala diiday hadalkee dalagii ku dilay iyo sidaana hardabayla dalagii ku dilay sidaana hardabayla soko kala dhantaana diiday halagay inaadaasaartaan keligaad kaysaa waxdamax ilaaha yaa laygu qaadi inaadaasaartaan keligaad kaysaa inaadaasaartaan keligaad kaysaa keligaada kaysa وحتى محضنا يا ليت قادرا kuwanala baleeshiyo darbiyaadan wareega boqolnimaalayga igaankaalaad geela wanala badaaina waysoonanayaan wanala badaaina waysoonanayaan ilaguna dhaleeshiyo darbiyadan wareegna boqolnibaalaweena ilaankaala idinina wanka dambeeyaaye dheera xaalidahda wanka dambeeyaaye dheera xaalidahda inamaama dahweeye dabaadee ನೆಲಗೀತು ದಿಲೈ ಯೋಚಿದಾಳ ಹಂದಬೈಲ ನೆಲಗೀತು ದಿಲೈ ಯೋಚಿದಾಳ ಹಂದಬೈಲ ಕಲದಂತಾಳ ಬಿಸಿದೆ ಅದಲ್ ಕೇಳಿ ನೆಲಗೀತು ದಿಲೈ ಯೋಚಿದಾಳ ಹಂದಬೈಲ maladiisi dilay iyo sidaanahay samayna dadka kala dantaana guduuday hadalkeena